nasbisan tahay waxaa lagu gartaa alif inuu ku jiro asmaada shanta ah ee laidha asmaa lkhamsa inay nasbisan tahay waxaa lagu gartaa in alif ku jiro saasaa lagu gartaa waamal alifu alifta fatakuunu aliftu calaamatan calaamo ayay noqotaa linasbi nasbaayo calaamad u noqotaa fil asmaai asmaadiyayna ugu noqota asmaada alkhamsati ee shanta wadaalika mihaalkii naxwu ra'aytu abaaka aabbahaan arkay wa akhaaka walaalkaan arkay iyo wamaa ashbaha daalika intaas wixii shabaha weeyey ra'aytu ficlu wa faacilun abaa mafcuulu bihi mansuubu calaamatu nasbihi alif inuu nasbisan yahay aliftaa lagu garanaa niyaabata can fatxa liannahu min alasmaa'i alkhamsa ma naaba fii xarfun an xaraka abaa mdaaf alkaafu damiiru mutaصil mabniin calى اfatxi fii maxali jarin mudaaf ilayh وakhaaka alwaaw xarfu cadfin akhaa macduufu calىa abaa wاlmacduufu calى اmansuubi mansuub وcalaamaةu naصbihi alأlif niyaabata can اfatxati lأnnahu min alasmaaءi الhamsa ma naba fii xarfin an xaraka waxay leedahay akhaa mudaaf alkaafu damiiru mutaصil mabniin calى اfatxi fii maxali jarin mudaaf ilayhi wma ashbaha dalika wuxuu ula jeedaa waxamaaki wafaaka wadaa maali saddexdaas ula jeedaa waxamaaki wafaaka wadaa maalin saddexdaas ula jeedaa waaqulu waxaan leeyahay inu maxamed maxyadiin cabdulxamiid qad carafta waad soo garatay fii maa mawdicii sabaqa hor maray alasmaa alkhamsa asmaa alkhamsa waxaa la yidhaahdo mawdicii horaad ku soo baratay waad soo baratay qad carafta waad soo garatay imaa mawdicii sadaqa hormaray alasmaaa asmaada alkhamsata oo shanta ah iyo wa sharda icraabihaa asmaadaas la icraabideeda shardigeeda bil waawi wow lagu icraabo rafcan waqta rafcin walalifi alif lagu icraabo nasban waqta nasbin walyaa-i ya lagu icraabo jaran waqta jarin waa xukunka asmaaulkhamsadaa sidaasa ah, rafcuhaa bilwaawi ونصبhaa bاlyaai وaنصبhaa bاlألفi وajarhaa bاlyaai waa xukunkeeda saasa marka laakiin shuruuday leedahay marka sidaas loo exraabayo shuruuddaas u qaybsanta caam iyo khaas toddobay ahaayeen afar shardi caamay ahaayeen saddex shardina khaasay ahaayeen waxaasoo dhan horad usoo baran lagugu celima وأquل waxaan leeyahay qad carabta waad soo garatay فيi ma mawdicii sabaqa hormaray alasmaa asmaada asmaada alkamsata oo shanta wa sharda icraabihaa asmaadaas la icraabideeda shardigeedana waad soo garatay bilwaaw wow lagu icraaba rafcan waqta rafcin walalif alif lagu icraaba nasban waqta nasbin walyaa-yaa lagu icraaba jaran waqta jarin walaan hadeer nukhbiruka waxaan kuu sheegaynaa bianna alcalaamata calaamadda calaamadda addaalata tusayda calىa ana ixdaa haadihi اlkelimaat kelimooyinkan shantaa mid ka mid ah mansuubatun mid la kordhigay inay tahay calaamada kutusayda wujuudulalifi waa alif laga helo fii aaqiya akteed ah, shantan isi mid kastoo ka mid ah inuu nasbisan yahay calaamada kutusayda waa in alif aakhirka laga helo mudaafulayga meesha ka horeyda waa in alif lagu arko akaaka abaaka xamaaki faaka daa maalin haddaad alifkaas ku aragto waxaad ku xukmaydaa inay nasbisan tahay saasaad ku xukmina walaana hadda nukhbiruka waxaan kuu sheegaynaa bianna alcalaamata calaamadda calaamada addaalata tusayda calaa anna ixdaa haadihi اlkelimaat kelimooyinkan midda ka midda mansuubatu mid la kordhigay inay tahay wujuudu lalifi waa alif helidiis calaamadda tusayda inay kordhigan tahay asmaadan waa alif in laga helo fii aakhirihaa naxwu ixtarim ixtiraam abaaka aabbaha aabbaha ixtiraam ixtarim ficlu amrin mabniy calى sukuuni laa maxala lahu min alicraab wa faaciluhu damiiru mustatiru wujuban taqdiiruhu anta adaa mafculu bihi mansuub wa calaamatu naصbihi alalifu niyaabatan can اlfatxa liannahu min alasmaaءi اhamsa ma naba fii xarfin an xaraka adaa mudaaf walkaafu damiiru mutasilu mabniy calى اfatxi fii maxali jarin mudaafu ilayh wansur u gargaar akhaaka walaalkaa wansur u gargaar akhaaka walaalkaa wansur alwaaw lilistinaaf unsur ficlu amri mabniyin calى sukuuni laa maxala lahu min alicraab wa faaciluhu damiiru mustatiru wujuban taqdiiruhu anta akhaa mafcuulu bihi mansuub wa calaamatu naصbihi alأlif niyaabatan can اlfatxa liannahu min alasmaaءi اhamsa ma naba fii xarfin xaraka akaa mudaafa alkaafu damiiru mutasili mabniin cala alfatxi fii maxali jarin mudaafu ilayhi wazuuri gabaryahay soo booqo xamaaki dumaashigaa soo booqo waa jiran yahay ama soo siyaaro wazuuri gabaryahay soo siyaaro xamaaki dumaashiga zuuri alwaaw lilistinaaf zuuri ficlu amrin mabniin calaa xadfi nuun afcaal khamsadiyaa laga keena tazuuriina ay ahayd waa afcaal khamsu marka xadfu nuunaad ku binaynaya zuuri ficlu amrin mabniyu calىa xadfi nuuni laa maxala lahu min alicraab wayaa lmu'anafati اlmukhaadabati damiiru mutaصilu mabniyu calى sukuuni fii maxali rafcin faacil xamaa mafcuul bihi mansuub wa calaamatu naصbi alalifu niyaabatan can اfatxa liannahu min alasmaaءi اhamsa ma naba fi xarfan xaraka xamaa mudaaf alkaafu damiiru mutasilu mabniyu calى اlkasri fii maxali jarin mudaaf ilay wanadif iska nadiifi faaka afkaaga wanadif alwaaw lilistinaaf nadif ficlu amrin mabniyu calى sukuuni laa maxala lahu min alicraab wafaacilu damiiru mustatiru wujuban taqdiiruhu anta fa mafcuul bihi mansuub wacalaamatu naصbi alalifu niyaabatan can اlfatxa liannaha min alasmaaء اhamsa ma naba fiihi xarfa an xaraka fa mudaaf alkaafu damiiru mutasilu mabniyu calى اfatxi fii maxali jarin mudaafu ilayh walaa taxtarim ha ixtiraamin daa maalin hanti qof u saaxiiba limaalihi maalkiisa daraaddeed dadka waxaa lagu qiimeeya diin iyo akhlaaq ee laguma qiimeeyo maalu leey qofkaan marka maalu leeyahay waxa weyan ha u ixtiraamin wadaadi xajkii lug ku tegey a meeshaan fadhiyo duuq ah nin hantiilahon weligii soo xajina waa garab fadhiya nin odayoo reer baadiyaha soo galay markaasu wuxuu salaamay kii xajka wogta ku jiray kiyuu salaam asalaamu calaykum xaaji ii waran markaasaa la xaajigaan kalanima salaamti markaasuu yidhi xaaji lacageed weligay ma salaamin goorma xaj tegay lacagta aj xaaji ka dhig bayd alle ma tegin inuu lacag leeyaha dadku xaaji u leeyihi marka qofka waxaa lagu qiimeeyaa diinka iyo akhlaaq ee waxa waya maaluu leeyahay looma qiimeeyo hadduu diin leeyahay ama maal halahad ama yuu lahayn waa la qiimeeya hadduusan diin iyo akhlaaq fiican lahayn maal ama halahad ama yuu lahayn ama faqiir ha noqdo ama hanti haysto lama qiimeeyo qofka waxaa lagu qiimeeyaa diinka iyo akhlaaqda walaa taxtarim ha ixtiraamin daa maalin maal miduu saaxiiba limaali maalkiisa darteed ha u ixtiraamin walaa taxtarim alwaawu lilistinaaf laa taxtarim laa naahiyatun laa naahiyatun Eh, laa naahiyatun waxaa leedahay laa naahiyatun mabniyun calaa sukuuni laa maxlan ama waxaa laa naahiyatun jaazimatu mabniyun calaa sukuuni laa maxala lah min alexraab ficilka mudaarica jasmida waxay ka mid tahay cawaamisha ficilka mudaaric jasmida waxaa tira laa naahiyatun laa naahiyatun wajaazimatun mabniyun calaa sukuuni laa maxala lah min alexraab taxtarim ficilmudaaric majzuumun bilaa annaahiyati laadaasaa jasmiday majzuumun bilaa annaahiyati وcلاaمة جسم السكون وفاaعل ضمير مستطر وجوبا تقديره أنت ذا mاaل ذا mاaل مفعول به منصوب علامة نصب الألف نيابة عن الفتح لأنه من الأسماء الخمسة ما نب في حرف من حركة daa mudaaf almaali mudaaf ilayhi majruur wacalaamatu jarihi kasratu daahiratu fi akhirihi limaali allaamu xarfu jarin maali ism majruuru bilaam wacalaamatu jarihi kasratu daahiratu fi akhirihi aljaar wاlmajruuru mutacaliq btaxtarin maali mudaaf walhaw damiiru mutaصilu mabniin cala اlkasri fi maxali jarin mudaaf ilayh fakulu mid kasta oo min abaaka ka mid ah wa akhaaka ka mid ah wa xamaaki ka mid ah wafaaka ka mid ah wadaa maalin ka mid ah fii haadihi اlamhilati misaalada dhexdeeda xaal ay ku sugan yihiin iyo wa naxwiha amhiladan wixii la mid a mansuubun waa la kordhig فكل مبتd منصوب بr فكل mid kasta oo مiن adاaka ka mida وakhاaka وxmaaka وفاaka وdا maalin في hadi الأمثiلةi مiثaaladan xaalay ku sugan yihiin iyo ونaxوiha wii lamida ah. maaha miثaaladan keliya meesha carabiga ku aragto ayadoo alifu ku jirto manصuubun waa la kordhigay kuwan maxaa loo kordhigay lasoo sheegay marka لأnنhu madkuurkaas kaas lasoo sheegay لأnنhu بmaعنaa madkuur aad ugu celineen لأnنhu mdkuurkaas waqaca waa dhacay فيihaa في الأمilةi miaalada dhexdooda mfcuul b xaal mfcuul bih waay miaaladan marka uu ku jiro waa mfcuul bih wa calaamaةu naصbi lakordhigidiisa calaamada lagu garanan alأlف waa alifta نiyaabata naaئbatan xaal aliftu naaئb ka tahay can الفadxa wa kul mid kastoo minhaa amilada kamida mdaaf waa mdaaf dhammaan waa mdaaf haddaan wamaa bada waxa ka dambeeyo min alkaafi ah akaaka xamaaki faaka waxaas ku jira oo dhan abaaka akaaka xamaaki faaka kaaftaas kaaftaas iyo wal maali maal oo asna ku jiray daa maalin walaa taxtanim dal maali iyo wal maali mudaaf ilayhi wey kaasuna walayse uma sugnaan lilif alifta mawdicun meel meeshaasoo tanuubu ay naa'ib uga noqoto fii mawdica dhexdiisa can fadxati fadxada siwaa haadalmawdici meeshaan maahan meeshan maahane meel kale ma jirto oo aliftu ay fadxa naa'ib ka noqoto hal meela ay aliftu fadxada naa'ib ka noqotaa waa asmaa lkhams bes meel kale ma jirto niyaabaة اkasrati kasradii naaib noqoshadeeda can اfatxati ay ka naaib noqoto hadaa maxaluhaa niyaabaة اkasra kasradii naaib noqoshadeeda can اfatxati fatxa ay ka naaib noqoto haadaa maxaluhaa halkan waxaan ka gelaynaa kasradu meeshay fatxada uga naaib noqoto kasradu waa xarako fatxaduna waa xarako xarako xaraka ka naaib ha la yidhah awel waxaan soo wadnay maantoo dhan xaraf xaraka ka naaib xaraf alifku xaraf waa mogta xaraf xaraka ka naa'iba halkaa waxaan ka gelaynaa xarako xarako ka naaiba kasraa ka naaib noqonaya fatxo waa xarako xarako ka naaiba hal meelo weeye waa jamculmu'anasi saalim jamculmu'ana saalim marka xaalatu nasbo uu joogo waxaa la saaraa kasra kasradaasa waxay naaib ka tahay fatxo qaala wuxu uhi maxamed ibnu maxamed ibnu daawuud asinhaaji almacruuf bibni اlaajruni wa ama alkasratu kasrada fatakunu kasradu calaamatan calaamay noqotaa linasbi nasbahay calaamad u noqotaa fii jamci muanai saalim jamcuna saalim calaamad u noqotaa magacan waa laga fiicnaa maakina bialifin wataa'i masiidatayni a ka fiicnaa markaa jamcu muanai saalim marka la nasbinayo kasraa la saaraa meel alla meesha ku aragto muslimaatin muminaatin qaanitaatin taa'ibaatin caabidaatin saaixaatin waa kaasaa jamcu salima nasbisan jamculmu'anasi saalim marka uu caamil nasbiyaa galo oo xaalatu nasbo u joogo kasraa la saaraa kasradaasaa fadxa ka naaiba waay waaqulu waxaan leeyahay ibnu maxamed muxydiin cabdulxamiid qad carafta waad soo garatay fii maa mawdicii sabaqa soo hormaray jamca muanai saalim waxaa la idhaha jamc muana saalim waad soo baran xadkiisa hore soo baran soo baran sheek haddaan soo baran biziyaadati alifin wata masidatayn fii aakhiri صaxiix waan soo baranay marka qad carabta waad soo garatay fii maa mawdicii sadaqa hormaray jamcalmuanasi saalim jamcuna saalim waxaa la idhaha waad soo baratay wal-aana hadda nukhbiruka waxaan kuu sheegaynaa annahu shaaniye yumkinuka waxaa suurtagal kuu ah an tastadila inaad u daliishato calaa nasbi haada aljamci jamcan la kordhigidiisa biwujuudilkasrati kasra in laga helo fii aakhiri aakhirkiisa jamcan jamcunu saalim ah in la kor dhigo yu nasbisan u daliishanee kasro in laga helo hmm jamcaan inuu nasbisan yahay waxaad u deliishanay ood u deliishan kartaa kasre in caaqibkiisa laga helo walaana hadda nukhbiruka waxaan kuu sheegaynaa annahu shaniya yumkinuka waxaa suurtagal kuu ah an tastadila inaad u deliishato calaa nasbi haada aljamci jamca la nasbintiisa biwujuudi اlkasrati kasra in laga helo fii aakhirihi wadalika nasbihiina naxwu qowlika waa hadalkaaga oo kale ina alfatayaati gabdhihii dhallinyarada ahaa almuhadabaati oo la saafi yeelay yudrigna way gaarayaan almajda sharafta ina alfatayaati gabdhaha almuhadabaati oo la saafi yeelo akhlaaqdii xumeed laga saafi yeelay yudrigna way gaarayaan almajda sharafta ina alfatayaati ina xarfu tawkiidin wa nasbin tansibu اsma wa tarfacu اlkhabara mabniyu cala اfatxi laa maxala lah min alicraab alfatayaati ismu ina mansuub wa calaamatu nasbihi kasratu daahiraة fii aakhirihi niyaabata can اfatx inuu nasbisan yihiin alfatayaat waxaa u daliila kasrada ka muuqata kasradaasaa xaraka ah waxay naa'ib ka tahay xarako kale oo ah fatxo alfatayaati ismu ina mansuub wa calaamatu naصbihi kasratu daahiratu fi akhiri niyaabatan can اfatxa liأnnahu jamcu muanafi saalim maanaba fiihi xarakatun can xarakatin almuhadabaati waa jamcu masaalim kale oo nasbisan oo صifo wey alfatayaatiya laga sifayna صifaduna exraabta mawsuufkay ku raacdaa almuhadabaati صifaة الfatayaati wa صifaة اlmansuubi mansuub wa calaamaةu naصbihi kasraة ظaahiraة fي akhirihi niyaabatan can اlfatxa لأnnahu jamcu muanafi saalim maa naaba fiihi xarakaة can xarakatin yudrigna ficl mdaarc mabniy calى sukuni litisaalihi binuun niswa wa nuun niswa damiir mutaصil mabniy calى fatxi fii maxali rafcin faacil almsd mafcul bihi mansuub wa calaamaةu naصbi fatxaة daahiraة fi akhirih wاljumlaة min alficli wاlfaacili wاlmafcuuli fii maxali rafcin khabaru in dee khabarka inadaa lagaa rabaa jumlada qabarka dhacday waxay ku jirtaa toddobada jumlo oo maxalka ixraabka ku leh marka hadday mubtada kabar u noqoto waxaa leedaa fii maxali rafci hadday inna kabar u noqotona fii maxali rafci hadday kaana kabar u noqotona fii maxali nasfi jumlo kabar noqotay horta maxalka xraab waa ku laakin laakiin haddee iyay kabar u noqoto hadday mubtada kabar u noqoto waxaa leedaa fii maxali rafci hadday inna hadday kabar u noqotona fii maxali rafci hadday kaana kabar u noqotona fii maxali nasfi fii maxali rafci iskaga wadi mayso waay والجملة من الفعل والفاaعل والمفعول في محل رفع خبر إن والرابط بينهmaa فاaعل يdركna فكل mid kastoo من الفتيaaتi kamida iyo والمهdبaaتi جمع مؤنث صاaلم جمع مؤنث waa مؤنث جمعiis جمعaasoo saaلمu nabad galay وهmaa الفتيaaتi iyo المهdبaaتi منصuبani waa laba la kor dhigay maxaa loo kordhigay likownilawali midka hore ahaanshadiisa isman isim uu noqday isimkoo lina usugnaaday lina usugnaaday isim ah inaleedahay saasaa loo nasbiyo walikowni haani midka labaadoo almuhadabaati ahaanshada uu ahaadaya loo nasbiyay nactan sifo nactigaasoo lilmansuubi mid la nasbiyey usugnaaday mid la nasbiya laga sifeeyey wa calaamatu nasbihimaa labadooda la kordhigidooda calaamada lagu garanaa alkasratu waa kasrada niyaabatan naaibatan xalay naaib ka taha can اfatxa walaysa lilkasrati kasre uma sugnaan mawdicun meel meeshoo tanuubu ay naaib uga noqoto fiihi meesha can اfatxati fatxada siwaa haada lmawdici meeshan maahan meel kasra fatxa uga naaib noqotoo kale ma jirto hal meelo wey waa halkee jamcu muanai saalim ah. meel kale oo kasradu ay fatxa uga naaib noqotaa ma jiro hal meel uga naaib noqotaa maxaa leedaha xukunka jamcu saalim jamcu muanasaalim xukunkiisa waxaa la yidhaahdaa rafcuhu bidama wa nasbuhu bilkasra wa jaruhu bilkasra jamcu muanasaalim xukunkiisa waxaa la yidhaahdaa rafcuhu bidama wa nasbuhu bilkasra wa jaruhu bilkasra ah, marka labadaasa israacayda aad u fiiro muhiim waayo xukunka muhiim waayo waxa dhaba la radayba waa xukunkaba iyo tacriifka niyaabatul yaaiya naaib noqoshadeeda can fatxati fatxa ay ka naaib noqoto haadaa maxaluhaa meeshaana waa meeshii lagu baranaayey halkaana lagu bartaa qaala wuxu uhi mxamed ibnu mxamed ibnu daawuud asinaaji almacruuf bibni اajruumi wa amalyaa-u yaada fatakunu yaadii calaamatan calaamaday u noqotaa linasbi kordhiga fi tasniyati fi lmusanaa musanahay calaamad ugu noqotaa iyo wljamci wa jamci mudakari saalim jamca waxaa loola jeeda jamcu makarusaali maxaa labadii jamco kalea soo qaada jamciyadun saddexayba ahay jamcu tagsiirna waa soo qaadatay jamcu masalimna waa soo qaadatay waxa kuu haray marka waa jamcu makarusaali marka uma baahnin in lagu sheego maxaa yaele keligiisa ama harayn ya-du laba meelooday fadxada uga naaib noqotaa waa musane iyo jamcu makarusaali ya-du meeqa meelood ay naaib uga noqotaa fadxada laba meelood maxay yihiin musane iyo jamc وأmا الyaadyad faتkun yaadu calaamaةan calaamay noqotaa liنصbi naصbay calaamad u noqotaa oo kelimada markaad ya ku aragto waa naصbisantaad leedahay في التaثنiyati ay في الmثanىa mثanaa dhexdiisay calaamad u noqotaa iyo واljamci jamca وaqulu waxaan leeyahay yihi محamed mxydiin cabdالxamiid qad carafta waad soo garatay almثanىa mثan waad garat ma garat هاي ما هي أبو بقرة هاي هاي اسم دلة waa ku haystaa kulligii waa ku haystaa ma haydaan haye haye bali inan kaan yar inan kaan yar balan fiilin kullu ismin dal arafnayna ala akthar hadayda wa mufara labayna tisala rabaa baba <laughs> musana wuxuu yihi allah mustacaan nin waa ka hoos baxda ha dhib male marmar inay kaa hoos baxdaa waa wax dabeecad lagu yaqaan waxbarashada wax dhiba maaha ceebna maaha hadda dadaalaydaatiina allah idin kareemay waayahay wa amalyahu yaada fatakunu yaadu calaamatan calaamay u noqotaa linasbi nasbaa fi taniyati ay fi musanaa musanaha dhexdiisa iyo waljamci jamaca waqulu waxaan leeyahay qad carabta waad soo garatay almusanaa musane fii maa mawdiciyaad ku soo garatay madaa tegey wakadaalika sidaasoo kale qad carabta waad soo garatay jamca almudakari saalim jamca almudakari saalim soo garan haye waa lagu haystaa haye haye haye haye ma eh, eh, eh. ah, tacbiiraadka ismun iyo maa dalla iyo ay kala haayeen xoogaa in la kala ilaaliyi rabaa oo la xifdiyo waayahay markaa xukunka jamcu lmudakar saalim iyo xukunka musanaha waa inaan baranaa musanaha xukunkiisu wuxuu yahay rafcuhu bilalifi wa nasbuhu wajaruhu bilyaa-i xukunka musanaa waa maxe rafcuhu bilalifi wa nasbuhu wa jaruhu bilyaai xukunka jamcudka usaale waa maxe rafcuhu bilwaawi wa nasbuhu wa jaruhu bilyaai intaas ma la fahmay walaana hadda nukhbiruka waxaan kaaga warramaynaa annahu shamiya yumkinuka suurtagal waxaa kuu ah an tacrifa inaad garato nasba alwaaxidi mid la kordhigidiis waaxidko minhumaa labadooda ka mida halkan waxaan rabnaa inaan kuu sheeg ninkuu yidhi musanaha iyo jamcada kusaal mid kastoo kamid ah marka la nasbina calaamada lagu garto saasaan rabnaa halkaan hadda kaa dhaadhicinu leey wuxuu yidhi walaana hadda nukhbiruka waxaan kuu sheegaynaa annahu shamiya yumkinuka waxaa suurtagalku ah an tacrifa inaad garato nasbal waaxidi waaxid la kordhigidiis waaxidkao ma musana iyo jamcu kusaal ka mida ah. waaxid ka ah la kordhigidiis maxaa lagu garanaa biwujuudilyaai ya in la helaa aad ku garaneen biwujuudilyaai ya la helideedaad ku garaneen fii aakhiri aaqibkiisa laga helo ya waa in aaqibkiisa laga helo maxaa lagu kala garanaa musanihiina ya-a lagu nasbinaa jamcu saalina ya-a lagu nasbinaa maxaa lagu kala garanaa musanaha iyo ya-da dhegayso walfarqu farqiga udhaxeeya baynahumaa musanaha iyo jamaca analyaa-a ya filmuana muane dhexdiisa xaal ay ahaatay yakuunu wuxuu noqonaa maa xarafka qablaha ka horeeya maftuuxan mid la kordhigay wamaa xarafka baxdaha ka dambeeyaana maksuura mid la hoos dhigu noqona zaydayni muslimayni kaatibayni saasaa la leeyahy walyaau yaa walyaaa waana alyaaa waa alyaaa waa ka dhigantee walyaaa ya fii jamci mudakeri xaal ay ahaatay yakuunu wuxuu noqonaa maa xarafka qablaa ka horeeya maksuura mid la hoos dhigay wamaa xarafka baxdaa ka dambeeyaana maftuuxan mid la kor dhigay muslimiina mu'miniina kaatibiina saamiciina fa miaalmuanaa muani misaalkiisii nadartu waa firiyey cusfuureyni laba shimbir labada shimbiroo fowqa shajarati geedda korkeeda ku sugan nadartu waa firiyey cusfuureyni cusfulayni waa la kor dhigay waa la idhaha nazcu lkhaafid khaafid yaa yaqaan horta waa xarafka hoos dhiga khaafid xuruufulkhaftiisa looma dhihi jirin khaafid haddaad maqasho waa xarafka hoos dhiga marka waxaa leedahay mas cusfurayni waxaa lagu nasbiyey nazculkhaafid nazci waa siibid soo maha xarafku hoos dhigaa ku jiray xarafkiya laga siibay ilaa uu ahaa xarafkaas ilaa xarafkiya laga siibay iraab marka nadartu ficlu wa faacilu qusfuurayni mafcuulu bihi mansuubun wa calaamatun mansuubun binazci lkhaafid aad leeda mansuubun binazci lkhaafid aad leeda cusfuurayni waaa mafcuulu bihi dhihi mayno waxaan leenahay mafcuulu bihi saasuu isagu dhihi doonaa laakiin waa laga fiican yahi midaan idin sheegaa ka fiican waxaa leedahay cusfurayni mansuubun binazci اkaaf sida uu maray laftigeedu qada maahan waa un laga fiicayn waa banaantaa le hmm. maya maya kitaabka waxaan sheegaynaa maxamed muxidiin cabdulxamiid aan sheegana maxamed muxydiin cabdulxamiid mafcuul bihi uu dhihi doonaa waana banaantao ma ahan qalad ee waa laga fiicayn markuu baraarujinaya waa dhacdaa inuu yidhahda xulalbahbiyaha sheekh iskale waa khalad amase maahan saas war waa banaan tahay tan laftirkeeda mafcuul bihi la lafteeda waa banaanta waa banaanta cusfureyni mansuub binazci اlkhaafid wa calaamatu naصbihi alyaa almaftuuxu maa qablaha almaksuru maa bacdaha niyaabata can fatxa lأnnahu musanan ma naba fiihi xarfan xaraka wa nuun ciwadun can itamwiini fi ismi اmufradi fوqa ظarfu makaanin mansuub calى ظarfiyati اmakaniyati wacalaamatu naصbi fatxatu ظaahiraة fi akhirihi wa ظarfu mutacaliq bimaxduufin wujuuba taqdiiruhu kainayni kainayni صfaة cصfuur wa صfaة اmansuubi mansuub وcalaamaة naصb alya almaftuuq maa qablaha almaksuru maa bacda niyaabata can fatxa lأnnahu muhanan ma naada fi xarfin an wnun ciwadun can intamwin ilism mufradi waa lamid sida usfureedu iraabee kaainayni aad soo qadari fawqa mudaaf ashajarati mudaaf ilay majruur wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri maclushaydku waa usfuraynidaas nafsisan asalku wuxuu ahaa nadartu waxaan fiiriyey ilaa usfurayn ilaa meesha laga xaji nadartu waxaan fiiriyey ilaa usfurayni waa naxwo ishtaraa abii aabbahay wuxuu soo gaday kitaabayni laba kitaab lii aniga iyo wali aqiyuu noo soo gaday lii aniga iyo wali aqiyuu noo soo gaday ishtaraa abii aabbahayaa soo gaday kitaabayni laba kitaab lii aniga iyo wali aqi walaalkayuu noo soo kala gaday ishtara ficlu maadi mabniyun calaa fadxati lmuqadarati cala alalifi manca min duuri abtacadi abi faacil ishtara marfuuc calaamatu rafci damatu muqadaraة calى maa qabla yaa ilmutakalimi manaca min duhuri ishtaqa maxali bxarakati munaasaba abi mudaaf waliyaa damiiru mutasilu mabniyu calى sukuni fi maxali jari mudaaf ilayh kitaabayni mafcuul bihi ishtara mansuub wa calaamatu naصbihi alyaa almaftuux maa qablaha almaksuur maa bacda niyaabata can fatxa liannahu musanan maa naaba fi xarfan an xaraka wnunu ciwadun can tamwil fi ism mufrad lii allamu xarfu jari weliyaa damiru mutasilu mabniyu cala sukuni fi maxali jari aljaru wlmajhuuru mutacaliqu biishtara waliaqi alwaaw xarfu casin allamu xarfu jarin aqi ismu majhuuru bilah wacalaamatu jarihi kasratu muqadaratun calaa maa qabla yaa mutakalimi manaca min duhuri ashtaqa almaxali bixarakati munasaba aqi mudaaf wayaa mutakalimi damiru mutasilu mabniyun cala sukuni fi maxali jarin mudaaf iley wljaaru aqi waliaqi wاljaaru wاlmajruuru macduufu calى اljaari wاlmajruur ladii qabla aljaaru wاlmajruur macduufu calى اljaari wاlmajruur ladii qabla wuxuu ku yidhi shiiku fiiri maxamed muxyidiin cabdulxamiid fakulu mid kastoo min fakulu mid kasta oo min cusfuureyni iyo wa kitaabayni ka mid ah mansuubun waa la nasbiyey likownihi ahaanshadii uu ahaaday mafcuulan bihi inuu mafcuul bihi yaha lagu nasbiyo laakiin waxaan idhi usfurayni mafcuul bihi kamaanaan dhigin anagu waxaan ka dhignay nasculkhaafi kitaabaynina mafcuul bihi ahayd hoos meeshaasuu ka baraarujinaya sooma jeedin laakiin qalad maahan tanu khada maaha waa banaantaa layidhi in usfurayni mafcuul dhimo lagu exraabe waa un laga fiicayn wa calaamatu nasbi mid kasta la kordhigidiisa calaamada lagu garanaa alya waa yahda almaftuuqu la kordhigay maa xarafka qabla horteeda ku sugan almaqsuuru la hoos dhigay maa xarafkay bacdaa gadaalkeeda ku sugan liannahu isimku muhanan waa muhanan wa nuunu ciwadun can itamwiini fi ismi lmufradi wa miaalu jamci mudakri saalim wa mihaalu jamci lmudakeri saalim ina almutaqiina dadka ilaahay ka baqaa la yagsibuuna waxay shaqaystaan riضىa rabihim rabbigood raadi ahaanshadiisa إن المتقيiنa إنa xرفu توkيidi ونصب تنصب اسم وترفع الخبر مبني على فتح لا محل له من الإعراب المتقيiنa اسم إن منصوب cلاaمة نصبه الياء المكسور من قبلها المفتوح ما بعدها نيابة عن الفتحة لأنه جمع المذكر صارم ما نضى في حرف عن حركة والنون حواض عن التنوين في الاسم المفرد لا يكسبون اللام اللام الابتدائي يكسبون الأفعال الخمسة يكسب أول لحريري يكسبون فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ثبوت النور نيابة عن الضمن لأنه من الأفعال الخمسة وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل رضا مفعول به منصوب وعلامة النصب فتحة مقدرة على الألف ridaa waa ism mfradoo nasbisan fatxaa lagu nasbina laakiin waa lagu qadara alfataa ay lamidta leyla ay lamidta horaa usoo qaadatay darsigii shaab sow ma ogid mise u halmaantay ridaa mudaaf rabbi mudaaf ilayh majruur wa calaamatu jarihi kasratun daahiratun fii aakhiri ah, mid hurdaayo la ihaahdo aa la yidhi qaala allaahu ixraab ah, alfiyadiyaa la maraa juruyuu ka soo dhegeysta qaala allaahu qaala ficlu maadi allaahuma fcul bi ma ilaahagaa mafcuul bi every xabad maayo kaas ka soco rida hurdaayaa sidaase rida mudaaf rabbi mudaaf ile majruur calaamatu jari kasratu daahiratu fi aakhirih رب مضاف لها ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه والميم علامة جمع ذكور ونحو نصحت وان نستحيي المجتهدين اه oo hadde inada isimkeedu waa sheegnay awa kabarkeeda kabarkeedaan ka rabaa hadda wاljumlaةu min alficli oo yagsibu ah wاlfaacili oo wowda ah fii maxali rafcin kabaru ina jumlo kabar noqotay maxalka xraabay ku leedahay laakiin cidda ay kabar u tahay fiiri maanta inay kabar u tahay maxalka waa ka rafcisanta wاljumlaةu min alficli wاlfaacili fii maxali rafcin kabaru ina wاraabitu baynahumaa faacilu yagsibu wowdaas waa naw nasaxtu waan u nasteexeeyey almujtahidiina ardada dadaalayaan bilinkibaabi inay qaabilaan oo laazimaan cala almudaakarati mudaakarada war casharka soo mudaakareeya iskula ceshada ninba maraa celiyo ha layskula qabto saasaan ugu nasteexeeyey nasaxtu waan u nasteexeeyey almujtahidiina ardada dadaalayaan cala alinkibaab bilinkibaabi inay qaabilaan oo laazimaan calى mudaakarati mudaakaro iyo isla akrin nasaxtu ficlu wa faacilu laakiin inta naseexada yeeshaa yar nasaxtu ficlu wa faacilu almujtahidiina mafcuulu bihi mansuubun wa calaamatu nasbi alyaau almaksuuru maa qablaha almaftuuxu maa bacdaha niyaabata can fatxa liannahu jaamicu mudakari saalim maanada fii xarfin an xaraka wa nuunu ciwadun can itamni fi ismi mufradi binkibab alba xarfu jari alinkibaab ism majruur bilba wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi akiri aljar wlmajruur mutacaliqan binasaxa cala almudaakarati calaa xarfu jarin almudaakarati ism majruur bicalaa wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi akhirihi aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani biاlinkibaab fakulun mid kastoo min almuttaqiina ka mida fiiri haddee almuttaqiina xay ku nasbisaneed ismu ina soo maaha haye mujtahidiina maxay ku nasiibsaneen ila soco markaa harin fakulun mid kasta oo min almuttaqiina ka mida iyo wlmujtahidiina mansuubun waa la nasbiyey likownihi anshadiis mafcuul bih uu ahaa warma ruma maya ha sax maaha meeshaan waa khada tan waa khada labadoodu waa la nasbiyey sax laakiin labadooda mafcuul bih ma wada ahayn midna ismu in ku nasbisnaa midna mafcuul bih wacalaamatu nasri la kordhigidiisa calaamada lagu garaa ay alyaa wey ya-da almaksuuru lahoos dhigay maa xarafka qablaha ka horeeya ya-da almaftuuqu la kordhigay maa xarafka bacda ka dambeeya liannahu lafdigu jamcu mudakari saalix waa jamc mudakari saalix wa nuunu nuunta ku jirtaana ciwadun cani tanwiin iyo bedel ka tahay fi lismi lmufradi xaalay ku sugneed wallahu subxaanaه wa tacaala aclam sala اllahu wslama wbaaraka calaa nabiyina mxamed